bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed walihi wصaxbihi aجmaciin aلtanaaزcu fi اlcamal aw baabu الtanaaزci fi اlcamal qaala الnaadimu raximah اllahu tacaala in caamilaan اqtadayaa fi smin camal qablu falilwaaxidi minhma اlcamal wاthaani أwlىa cinda ahli اlbصra waاkhtaara cagsa غayruhm da asrى وأcmل المهmل في ضمير ma تناaزcاah واlتزم اlتزma kayuxsinaani ويusiiء bnaaka وqad bغىa واctadya cabdaaka وlaa تجي mع أول qad uhmila بmdmr لغayri رفci uuhila bal xadفh اlزم in ykن غayra khبر وأkhiranh in ykن huwa الkhبر وأdhir in ykن ضميir khبرa لغayri ma يطaaبق المfsرa naxو adun وydunaani akhaa زaydا وcmra akhaweyni fi الrakhaa baabkan waxaan ka gelaynaa waxa weyaan baabu tanaasuc aلtanaasucu fi اlcamal macnaha laba ficil baad aada doodeyso ama takhaasum ama tajaadul ama tajaadub waxaad rabta macnaha laba ficil iyo hal macmuul ama hal isim ku doodeyso baabkeedii waay aلtanaasucu fi اlcamal shaqada lagu doodo musanifka markaasuu noo tacriifi wuxuu iri in caamilaani iqtadayaa fi smin camal hadda fiiri in xarfu shardi caamilaani isim lama xariirsan karta waa ishtiqaalkii waay macnaheedii marka waxaad leedahay in iqtadaa caamilaani laba caamil hadday keenaan laba caamil caamil waxaa la yidhaahdaa sida oo ficilka sida ina akhwaadkeeda sakaana iyo wax oo wax nasbisanaya ama godmaya caamila la yihahda midka la godaya ama la kordhigaya ama la hoos dhigayana macmuula la yihahda in iqtadaa hadday keenaan caamilaani laba caamil iqtadayaa ay keenaan camalan camal fismin ay ku camal falaan qablu xaal uu yahay hortoodo ou ka horeeyo falcamalu camalkii lilwaaxidi minhumaa mid ayaga ka mid ahaa iska leh tacriifkii waay musanifku wuxuu ku dhihi rabaa inuu ku yidhaahdo idaa taqadama caamilaani wa taأkhara canhumaa macmuulun wa kulu waaxidi minhumaa yatlubu alcamala fi dalika اlismi falcamalu liaxadihimaa wa yuhmalu athaani intaas weyaan waxuu ku leeyahay laba caamil hadday hormaraan macmuulna uu ka dib maro labadaas caamil mad kasta oo ayaga kamid ina macmuulkaas ay doonayaan si la yeelo male mid ka mid ahaa la siinaa midka kalena waa laga ilqeynaya camalkii oo shaqadii waa laga joojinaya intaasaa tacriifka uu ku yiri marka eh, waxa weeyaan atanaazucu kamaa qaala bnu caqiil can tawajuhu caamilayni ilaa macmuulin waaxidin ikhtisaar waa kaas min tawajuhu caamilayni mutaqadimayni ilaa macmuulin mutaakhirin canhumaa inuu yidhaahdo ibnu hishaam alansaari wuxuu iri an yataqadama ficlaani mutasarifaani aw ismaani yushbihaanihimaa aw ficlu mutasarifun wasmun yushbihuhu wayataahara canhumaa macmuulu gayru sababiyin marfuucu wa huwa maطluub likuli minhumaa min xayثu اlmacnaa waxa weyaan inay laba ficil oo mutasarif ah macnaha waxaa laga fahmay jaami tanaasuc kama dhexayn karo ama laba magac oo ficilka camalkiisa qabanaya oo kalaa soo hor a hormartay ama ficil iyo isim baa ku dooday waxaa kadib maray macmuul isim oo asigana maطluub likuli waaxidi minhumaa min xayثu اlmacna mid kastana wuxuu doonaa inuu isimkaas ku camal falo kaasa waxaa la yidhaahdaa tanaasuc kaasaa la yidhahdaa buu marka musanifka tacriifkiisii waa lagu kaaftoomi karaa in iqtadaa caamilaani laba caamil hadday keenaan iqtadayaa ay keenaan camalan fismin ay ku camal falaan camal inay isim laba caamila waxay doonayaan in hal isim ku camal falaan qablu xaal uu yahay kii ka horeeyo qablu xaal ahiin kuwii ka horeeyo qabludaas waxaa weeyaan labada caamil qabla qablahu yaa loo jeeda in caamilaan iqtadayaa fi ismin camal qabla qablahu labadii caamila horeeyo qablahu qabla ismi isimkay ka horeeyaan saas hadday dhacdo falcamalu camalkii lilwaaxidi minhumaa mid ayaga kamid ahaa iska leh marka hadda eh, sida tacriifkii laga fahmay ibnu shihaab ibnu hishaam alansaari oo saaxibu awdix almasaalik tacriifkiisii waxaa lala rabaa labada caamil oo halka macmuul ku murmayso inay raabida ka dhaxayso raabidadaas waxaa kamid ah an yucطafa axaduhumaa cala alaakhar labada ficil darabtu wa darabanii labadii waa la isku cadfay ayb insaa la yidhaahdo an yakuuna awaluhumaa caamilan fi thanihima labada labada wax ku murmayso yaaba isku camal fashay hadana ka qowlihi tacaala waanahum danuu kamaa danantum an lan yabcatha allahu axada wa anahum danuu waxay rabtaa an lan yabcatha allah kamaa danantumna waxay rabtaa an lan yabcatha allah kamaa danamtumtan dambaysana waxay macmuul u tahay danuuda ka horeysay macmuul u tahay ayib ama waxa weeyaan an yakuuna axaduhumaa jawaaban lilawali yastaftuunaka qul illaahu yuftiikum fi lkalaalati fiiri markaan yastaftuunaka qul illaahu yuftiikum fi lkalaala yastaftuunaka fi lkalaala yuftiikum fi lkalaala marka yastaftuunaka bimathaabati su-aal waay qul illaahu yuftiikumna jawaab weeyaan marka maca daalika labadii yastaftuunaka yuftiikum fi lkalaalati mid kasta ay rabtaa marka taasa waxaa la rabaa in eh, xukumkeeda lagu cadeeyo markaasuu musanifku wuxuu ku yiri in caamilaani iqtadayaa fi smi اlcamal in iqtadaa haday keenaan caamilaani laba caamil laba ficil laba isim iqtadayaa hadday keenaan camal camalan camal ay keenaan fi smin ay ku camal falaan qablahu xaal ay yihiin qabla اlismi isimkay ka horeeyaan isagaa ka dambeeya faاlcamalu camalkii lilwaaxidi minhumaa mid ayaga kamid ayaa iskale ayb markaasuu iri wthaani awlaa cinda ahli اlbasra wakhtaara cagsan gayruhum daa asra wuxuu leeyahay wthaani midka labaad in lagu camal siiyo yaa awlaa yaa haboon cinda ahli اlbasra reer basra hadalkooda haddii aan qabanno waxaa weeyaan kan dambo ayaa lagu camal siinaya wakhtaara cagsan arrintaas wax kasoo horjeedkeeda doortay khayruhum ayaga reer basra kheyrkooda daa asratin aa daa asratin xaal ay yihiin dhammaantood daa usratinna waa la dhihi karaa ayib marka wuxuu ku leeyahay hadalkaas musanifku waxaa laga fahmay annahu laa khilaafa bayna ahli اlcamali haddii tanaasuca ou dhaco wa taxaqaqat shuruuduhu annahu yajuusu icmaalu اlawali aw اthaani biitifaaq waa banaan tahay midkaad rabtaad camal siin karta laakiin yaa habboon haddana taasaa laysku qabsan marka labadiiba way bannaan yihiin baa nidhi bitifaaq laakiin yaa owleysan oo raajaxsan reer basra waxay leeyihiin midka dambo yaa la siinaa camalka liqurbihi wakhtaara cagsan waxaa doortay middaata ka soo horjeeda khayruhum reer basra heyrkooda kuufiyiin ah daa asratin yani dhammaantood marka bal u fiirso calىa hada اlqowli darabtu wa akramtu zaydan aa tiri darabtu waxay rabtaa zaydantaas mafcuul inay ka dhigato darabtu zaydan in la yidhaahdo akramtuna waxay rabtaa zaydan mafcuul inay ka dhigato tacriifka u fiiri marka laba caamil akramtu iyo darabtu laba caamila hormaray waxay doonayaan an yacmala fi smin oo zaydki ah qablahu qabla اsmina way ka horeeyaan labadoodii saas hadday dhacdo labadoodi midaad rabta ku camal darabtu wa akramtu zaydan haddaad tiraahdid dabcan wuxuu imaan doonaa si lagu kala ogaado kan hore haddaad kan dambe ku camal siisid darabtu wa akramtu wa akramtuhu zaydan aada leedahay zaydan marka kii hore aad ku camal siisay haddii aad kan horo aad maxaan ku ira aad ihmaalisid darabtu wa akramtu zaydan midka labaadaad siisay kaasa ayaa la yihahdaa markaan e, tanaasuc tacriifkiisi laakiin sidaa dhow lagu kala ogaado waa lagu sheegi doonaa tanaasuca waxaa weeyaan an yataqadama caamilaani wa yataahara canhumaa macmuulu wa kulu min alcaamilayni almutaqadimayni yadlubaani alcamala fi dalika اlismi اlmutaakhir ida taxaqaqa dalika fayajuuzu icmaalu اlawali wa ihmaalu اthaani ويجuuز إعmاaل الثاني وإhmاaل الأول بالاتفاق لakiن الkhلاaف بين أهل العلم أيهma أولى فاkhتاaر البصريuنa أن الأولى هو إعmاaل الثاني لقربه واkhتاaر عكسهم الكوفيuنa وقالوا إن الأولى بالإعmاaل هو الأسبق لقربه sidaasay ay isku yidhaahdeen liasbaqiyatihi dhe liasbaqiyatihi marka fiiri amhiladoodii waxaa ka mid labadii ficil mathalan qowlu llahi tacaala aatuunii ufriq calayhi qidraa aatuunii isiya ufriq calayhi aan ku shubay qidran laami hadda fiiri aatuunii qidran ufriq calayhi qidran labadiiba waa rabaan labadii ficil mid kastaba mafcuulkaas ka dambeeyay doonayaan in lagu camal siiyo waa mithaalu lficlayni wa labadii isim waxaa lagu mithaaliyey ka qowli shaaciri wuxuu iri falam attakhid ilaa finaaka maw'ila cuhidta mugiithan muqniyan man ajartahu wuxuu leeyahay falam attakhid ma yeeshanin ama cuhidtu iska cuhidta waxaa lagugu ogaaday cagsi waay cuhidta waxaa lagugu ogaaday mugiithan mid u gargaara ina tahay muqniya mid oo deeqa ina tahay man ajartahu ninkaad badbaadiso falam atakhid ma yeeshanin ilaa fanaaka mow-ilan meel oo macnaha la magan gala ilaa fanaaka adiga gurigaad hortiisa mooye meel kale oon ku badbaadaya mala buuri fiir hadda mugiithan man ajartahu muqniyan man ajartahu labadaas isimaa waxay ku doodeen eh, mantaas ka dambayso mid kastana saalix waa laba isimay u tahay wa mithaalu lmukhtalifayni ficil iyo isimaa ku dooday qowluhu tacaala haa umu qra'uu kitaabiyah iqra' haa umu lakaalaya iqra'uu akhriya kitaabiya kitaabkayga akhriya haa umuu waxay rabtaa kitaabiya kitaabkayga lakaalaya iqra-u waxay rabtaa kitaabiya akhriya labadii waay midna waa isim oo haa umu waa ismu ficil iqra-una waa ficil intaasoo dhan waxa weeyaan waa labadii shay oo ku dooday marka shardi ma aha markas daa'iman laba ficil inay noqdaan waxaa dhici kartaa lagu leeya tanaasuca bayna ithnayni maba keligmaa ah. sidii kalaamka musanifka uu tusina caamilaani ou leeyahay maba ahabo saddex xataa way dhici kartaa waxaa lagu miithaaliyey qowlu nabiyi sala allahu calayhi wasalam tusabixuuna allaha tusabixuuna wa tukabiruuna wa tuxamiduuna ama wa taxmaduuna dubura kuli salaatin halaathan wa thalaathiina fiiri tusabixuuna wa tukabiruuna wa taxmaduuna saddex ficil waay mid kastaba uu ficili faacilka kooban yahay min amhilati اkhamsa marfuuc bthubtunuun waawgeedana faacil waa marka dubura kuli salaatin yay mid kasta rabtaa waxay rabtaa mida hore tusabixuuna dubura kuli salaatin halaaثin wa halaaثiin wa tukabiruuna dubura kuli salaatin halaaثin wa halaaثiina wa taxmaduuna dubura kuli marka duburkaasoo darafka ah mid kasta wuu rabaa saddexdaas ficilaa ku dooday ayuhumaa la siinayaa taas markaa waa ku imaan doontaa sida loo kala hormarinayo liannahu haddii aadan marka hore garanin markii midka la ihmaaliyo ee midka la camal siiyo hadaadan sida loo kala isticmaala aadan garin kuwaan hadda midka la isticmaaliyay ma garanaysid ayib marka hadda wataxmaduunadaasaa lagu camal siisaad ogaa doontid marka qowlkaas aan kuu sheegay waa qowlka ugu raajaxsan oo dhahayo hadday laba caamil iyo wax ka badan ay hormaraan hal macmuul ou dib mara asiga laysla doonayo waxa weeyaan midkoodaa lagu camal waa madhabta basriyiinta iyo kuufiyiinta ay qabaan afraad min alculamaa min alkuufa wa gayrihim yaa waxay leeyihiin ma aha labadii ficil labadoodii labada macmuulaa layskula camal siinaya fiiriyaa marka macmuul waaxid licaamilayni qolo sidaasay qabaan qolo kalena waxay leeyihiin maya taas ma ahan oo waxa weeyaan midna waxay leeyihiin qolada labadoodaba waa lagu camal siinaa dhahayo waxa waye faraawa kasaa-i wuxuu qabaa midkood baa faacilkii laga xadfaya hal mid keli ayaa ku camal falaya midka kale waxba malaha tafaasiilkaas waa u imaan doonaa aan aan hore u soconno markaasuu wuxuu ku yiri musanifka wa acmil ilmuhmala fi damiiri ma tanaasacaahu waltazim maltuzima ka yuxsinaani wayusiiu bnaaka waqad bagaa wactada yaa cabdaaka wa acmil shaqogili almuhmala midka la ihmaaliyo shaqada loo diiday fii damiiri maa isimka damiirkiisu ku camalgeli tanaasacaahu ay ku doodeen waltasim maltusimaa wixii la laasimay oo la qaatayna wax ka qaado mithaalkeeda waxaa ka ka yuxsinaani wayusiiu bnaaka wqad baqaa wاctada yaa cabdaaka mithaalkan haddaad fahamtid amhilada ka dambaysa o dhan waad fahmi doontaa طayib w acmil اlmuhmala fi damiiri ma tanaazacahu wاltazim اltuzima w acmil camal si almuhmala ficilka la ihmaaliyo camalkii loo diiday waxaad ku camal siisaa fii damiiri maa isimkii damiirkiisa tanaazacahu isimka dambe ay ku doodeen markii loo diiday damiir asigaas ka matalayo u uqadar waltazima اltuzima mithaalkeedi ka yuxsinaani wa yusiiu bnaaka hadda waxay ahayd yuxsinu i wa yusiiu yuxsinu iyo wa yusiiu mid kasta wuxuu rabaa ibnaaka ibnaaka labadaada wiil wa tathniya ibnaani iska dheh ay rabaan marka yuxsinu ibnaakaasama falay yusiu ibnaakaas ah xumaan sameey marka ficil kasta waa rabaa marka haddaad midkood ku camal siisid midka kale waxaad u qadartaa damiir asigoo kale ah hadda fiiri miithaalkan yuxsanaani wa yusiiu ibnaaka yusiiu yaa kan oo danbaa ficilka faacil looga dhigay oo yusiiudaasaa ibnaaka faacil looga dhigay yuxsinu bay ahayd marka waxaa layihi ibnaaka tathniye ma ano haa damiir tathniye e, matalayo haloo hala siiya mida horo markaasaa layihi yuxsinaani fiiri aliftaas yuxsinaani sabarsiin waay maadaama yuxsinaani loo diiday camalka oo ibnaakadii yusiiu la siiyey kii horo la ihmaaliyey oo kan dambe inuu ku camal falo loo diiday waxaa loo qadaray faacil wahmi ah damiir oo mutaabaqaynayo midka lagu dooday mid lamid ah eh. marka ibnaaka muxuu yahay waa isim oo faacil oo tathniye ah oo daahir ah faacilkaas tathniyada oo daahirka ah damiir lamid oo damiir tathniye ah asiga kan hor hala siiyo oo kan camalka loo diiday markaasaa yuxsinaani ayada faacila marka yuxsinaani ficil mudaaric marfuuc bithubutunun walalifu faacil alif faacilkaas waxa weeyaan sabarsiin waa maadaama ibnaaka loo diiday a ibnaaki wax ka tarjumayo damiir ah iyo asiga loo qariyay markaas la ka yuxsinaani wa yusiiu ibnaaka waa marka maxay noqotay labadii ficil oo hal macmuul ku dooday oo maanta midii dambe aan camal siinay oo madhabkii basriyiinta wa wthaani owlaa midka labaad waa yusiu midka labaad ah hadda la sii kii hore waa li ihmaaliye markii li ihmaaliyaa waxaa loo qariyey isimka ay ku doodeen wax u dhigmo oo damiir ah isimka ay ku doodeen waa tathniya damiir oo u dhigmo oo alif ah la sii tan horo waa kaas mida labaad hadda fiiri waqad bagaa wactada yaa cabdaaka bagaa wactadaa ay ahayd bagaa iyo wactadaa cabdaaka cabdaani waay kaafkaas waa idaafo marka waxay rabtaa qad baqaa cabdaaka labadaada adoona ayaa xad gudbay wactadaa waay cad cabdaaka saasay rabaan marka ictadaana waxay rabtaa cabdaaka inay faacil u qaadato baqaana faacil in u qaadato ayib maxaa xal noqday markan waxaan ku camal siinay midda horaan siinay maanta waqad baqaa bkاafic الmaadi mabniyu calى fatxa mqadara calى alif litacaduri ramaik la baabtay ko bakaa faacilkeeda waxaan idhi cabdaaka cabdaa faacil marfuuc biاlalif lanahu muhana cabdaa mudaaf wاlkaafu mudaaf ilayh alifkan اliطlaaq waay marka tii horo yaa magacii isimkii lagu dooday cabdaaka kii horaan siinay kii dambe oo ictadaa iska ahay asigan ictadaa ahay ala yidhi maadaama asiga shaqadii laga tuuray waa in la siiyaa damiir u dhigmo midkay ku doodeen cabdaaka maxay yihiin tathniya waay maadaama tathniye ay yihiin faacil damiir ahoo tathniya cabiray hala keeno markaasaa ictadayaa la yidhi ictadayaa ficil maadi mabniyun cala alfatxi waal faacil sidaasaa la laleeyahay marka sidaa ku garo wa acmil ilmuhmala ficilka camalkii laga ilqeeyey waxaad ku camal siisaa fii damiiri maa isimkii damiirkiisi tanaasacaahu isimka ay ku doodeen damiir u dhigmo asiga faacil ugu dhig waltazim altuzimaa waa tamaamu lbeyt ka yuxsinaani wa yusiiu bnaaka kii dambaa la camalsii kii horena waxaa la siiyey faacil oo damiir ah oo u dhigmo midka lagu dooday min xayثu التathniya waqad baqaa wاctadaya cabdaaka kan horaa lagu camal sii kii dambe waxaa la siiyey isimka lagu dooday damiir u dhigmo damiirkaas maanta qarin ma aha markii wa acmil اmuhmala fi damiiri ma lagu leeyahay damiirkaas macnaha mid mustatir ma aha damiir daahir au noqon karaa mid mustatir ou noqon karaa marka mithaalkaas uma baahnid wax kale walaa taji maca awalin qad uhmila bimudmarin ligayri rafcin uuhilaa bal xadfahu lzam in yakun gayra khabr wa akhiranhu in yakun huwa alkhabr walaa taji hala imaanin maca awalin ficilka horo ama caamilka horo maciisa hala imaanin awalkoo qad uhmila liihmaaliyey bimudmarin hala imaanin mudmarkoo uu hila looga ahal yeelay ligayri rafcin godaal waxaan ka ahayn bal xadfahu bal ilzam laasim xadfahu xadafkiisa laasim in yakun haddii uu yahay damiirkaas hayra khabarin asalkiisa khabar hadduusan ahayn marka haddana cumqi markii hore waa lagu fahamsiiyey markaan cumqi baa la sii galaya haddana waxaa lagu leeyahay ficilka la ihmaaliyey wuxuu u baahan yahay fiiri ma horta ficilka hore maa la ihmaaliya mise midka labaad haddii midka daba midka labaad haddii la ihmaaliyo damiirka midka lagu dooday waa loo qadaraa muطlaqan nuqtadaas hadda musanifka ma sheegin laakinahu mafhuuma min kalaamiha min kalaamihi raximahu اllah haddii labadii ficil haddii midka hore la camal siiyo midka dambe la ihmaaliyo midka labaad wuxuu u baahan yahay oo damiir ah oo midka lagu dooday damiir u dhigmo waa la siinaa ama marfuuc ha ahaado damiirkaas ama mansuub ha ahaado ama majruur ha ahaado midka labaad hadiiba la ihmaaliyo waxaa la siinaa damiir u dhigmo isimka lagu dooday kaas musanifka mana sheegin waa laga fahma hadalkiisa meel dhigo masalada hadda musanifka ka hadla waxa waaye ficilkii horaa la ihmaalay kii danbaa la sii camalkii marka kan hora fiiri marka muxuu u baahan yahay lagu leeyahay wuxuu u baahan yahay ma shay cumdo ahoo faacil oo kale muu u baahan yahay mase fadlo u baahan yahay haddii uu fadlo u baahan yahay kan hore waa laga goynaa wax looma qadarayo damiirkii awalkii hore uu ku yiri wa acmil muhmala fii damiiri ma ou rabaa in wax ka soo celiyo haddii midka hore la ihmaaliyo wuxuu u baahan yahay haddii uu yahay wax fadlo ahoo mafcuul oo kale ah waxa weeyaan wax loo qadari maayo damiirkii ha loo qadar aan lahayn loo qadari maayo wuxuu u baahan yahay hadduu faacil uu yahay mid marfuuc ah haddii uu yahay waxa weeyaan waa loo sheega intaas labadaas nuqdo si fiican u faham marka hadhowti aayaadkii aan soo sheegnaan ku laabanayna walaa taji hala imaanin maca awalin maca caamilin awalin caamil horo caamilkoo awalkoo qad uhmila la ihmaaliyay bimudmarin hala imaanin mudmarkoo uhila looga ahal yeelay ligayri rafcin hadii haddii awalkii la ihmaaliyo hadduusan marfuuc ahayn wuxuu u baahan yahay waxa kale hadii uu marfuuc wacanan haduu u baahan yahay ka gooy bal ilzam xadfow mithaalkan ku tusina ayaad ku fahmaysaa waxaa tiriyey darabtu wa darabanii zaydun aa tiri fiiri darabtu wa darabanii zaydun kan horo muxuu u baahan yahay darabtu ficl io faacil waay mafcuuluu u baahan yahay wa darabanii zaydun marka zaydkii lagu dooday kan danbaan siinay darabanii ficil wa mafcuul zaydun faacil muahar baan ka dhignay darabtu marka wuxuu u baahan yahay u fiirso wuxuu u baahan yahay mafcuul waaye maadaama mafcuul u baahan yahay xadaf darabtu dhe marka ha dhihin darabtuhu wa darabanii zaydun ha dhihin oo waxaa weeyaan zaydkaas faacilkaa lagu murmaye mafcuul u dhigmo ha loo qariyo kan hore lama dhahayo maadaama wuxuu u baahan yahay uu yahay damiir mansuub ah waa laga xadfay darabtuhu wa darabanii zaydun aad leedahay marka damiirkii darabtu waa ka xadafnay haddii midka dambe uu u baahan yahay fiiri markan darabtu wa akramtuhu zaydan zaydaa lagu murmay laba ficil waay labadooda mid kasta mafcuul inuu ka dhigtaa uu raba haddaad kan hore ku camal siisid oo darabtu aa mafcuul u yahay aad tiraahda akramtuhu midka labaad damiira loo qadara midka labaad wuxuu u baahan yahay oo dhan waa loo qadaraa sawaan kaana ra marfuucan aw mansuuban waxaad leedahay darabtu wa akramtuhu zaydan liannahu haddaana damiir loo qadarin mafcuulka midka dambe inuu qaadanaha loo malay lahay laakiin ka akramtuhu marka tira waxaa la ogaaday zaydantan mafcuuli darabtu inay tahay ko haddii midka dambe lagu camal siiya markaan fiiriyaa darabtu wa akramtu zaydan aa tiri taas mafcuul waxay u tahay akramtu darabtuna waxaa leeyahy waa laga waa laga goy damiirkaas u maxadaama damiirka uusan marfuuc ahayn waa la goynaa laakiin marfuuc hadduu yahay mithaalkiisi waana soo marnay waxaan soo niriye wa yuxsinaani ka yuxsinaani wayusi ibnaaka fiiri kan dambe haddaan ku camal siinay yuxsinaani oo hore waxay u baahatay marfuuc oo faacil ah lama goyn karo waa loo qadara damiirtan waa lasoo sheegay marka waxaa lagu leeyahay haddii kan dambe la ihmaaliyo kan kan dambe la lagu sii warkama joogo midka dambe wuxuu u baahan yahay o dhan waa loo qadara haddii kan dambe lagu camal siiyo kan hore wuxuu u baahan yaha la fiirina haddii shay cumdo u baahan yahay ka faacil oo kale waa loo damiirkan lagu dooday lamid aha loo qadaraa wuxuu u baahan yahay fadlo sidii mafcuulka ay tahayne waxba loo maayo waa la xadfaa kan dambaana lagu camal oo waxaa le akramtu wa darabtu zaydan tan dambaad ku camal waxaan u malaynaa arrintaas inaad aada u fahamtay walaa taji hala imaanin maca awalin ficil horo ficilkoo qad uhmila la ihmaaliyey bimudmarin hala imaanin uuhila ligayri rafcin damiir aan marfuuc ahayn hadduu u baahdo hala imaanin iska gooy haddii marfuuc u baahdana kan hore sii kan dambena maxaan samaynaynaa kan dambe wuxuu u baahan yahay oo dhan waa la siinaa haddaa kan hore lagu camal siiyo waad fahamta taas marka bal asigaas hore raacsan tahay bal ilzam xadfahu xadafkiisaa laazim marka kan hore wuxuu u baahan yahay haddii uu yahay marfuuc waxaan ahayn waa la goynaa akramtu wa darabtu zaydan aada leedahay darabtudaasaa lagu camal siiye akramtu mafcuulkii u baahneed looma qadarin waa laga gooye laakiin waa goormaa markii uu marfuuc waxanin u baahan yahay la goynay in yakun haddii uu yahay waa warkaas ghayra khabarin ficilka horo ama caamilka horo haddii wuxuu u baahan yahay marfuuc wacaneen uu yahay waa la goynaa laakiin goormaa la goynaa haddii mansuubkaas asalkiisa uusan khabarka soo jeedin waa ayadiyaa lagu laabtay soo uma jeedid waxaa lagu yiri isimka ficilka horo haddii uu u baahan yahay marfuuc waa la siina mansuubo u baahda kala bixi marka waatana hadda aan ku jirno mansuubkii hadii asalkiisi uusan khabar ahayn waa laga goynaa waa maanta dhan aan kusoo hadlayn haddii mansuubkaas asalkiisi khabar ou ahay waxa weeyaan la goy maayo bal ilzam laazim xadfahu goormaa in yakun gayra khabarin asalkiisi khabar hadduusan kasoo jeedin wa akhranhu isimkaas fadlada dib u dhig in yakun hadii uu yahay huwa khabra asalkiisi khabar hadii uu yahay hagoynina dib u dhig mithaalkiisi fiirso mithaalkiisi fiirso waxaad leedahay danno oo kale ka soo qaado danna iyo akhawaadkeeda waxaa tiri dannanii wa danantu zaydan qaa'iman aada leedahay dannanii wuxuu ii maleeyey wa danantu waxaan u maleeyey labada iyadoo markaan joogto fiiri midda hore hal mafcuulay haysataa faacilna waa u baahan tahay mafcuulu thaanina waa u baahantahay tahay dannanii dhanantuna ficil iyo faacil weeyaan laba mafcuulay u baahan tahay labadii marka waa lagu murmaa zaydan qaa'iman marka dhannani wuxuu ii malay huwa yaa maataa sii qadaran faacil waa iska dhaaf dhannani waxay rabtaa qaa'iman nin istaagan ou ii maleeyey dhanantu zaydanne waxay rabtaa qaa'imantii mafcuulu thaani inay ka dhigato marka fiiri ficilkii dambo haddaan ku camal siino oo danantudan aan idhaahda zaydan qaa'iman labadaa mafcuul ayadaa iska leh dannanii waxay u baahan tahay hal mafcuulay u baahan tahay dannadaas faacilkeeda waa damiir mustatir huwa waay huwa dannanii marka hal mafcuulay haysataa waxay u baahan tahay maanta marfuuc miya manse mansuub waay waxay u baahan tahay mansuub markaasaa le mansuub hadduu yahay waa kii la goyn jiray markaasaa lagu leeya lama goynaayo liannahu mansuubkan ay u baahan tahay asalkiisii khabar waay oo macnaha waxa weeyaan ana iyaahu dannanii markii la yidhaahdo dhannanii qaaiman waxa weeya dannanii qaa'iman asalkeedi waxay aday ana qaa'imun ay asalkeedii ahayd lannu ya-dan damiir munfasila isku bedeli qaa'imun taas lagu murmaana asalkiisa khabar waay marka dannanii mansuubka ay u baahan tahay asalkiisa wuxuu ka soo jeedaa khabaru lmubtada buu ka soo jeedaa marka lama xadfi karo ayb lama xadfi karaa tiriye labadii dambo labadaana waxaan siinay midii dambaan siinay marka maxaa tala ah markaasuu ku oo ay u baahan tahay usoo qadar oo keen laakiin hadalka ka wada dibdhig maxaad leedahay marka dhananii wadanantu zaydan qaa'iman iyaahu dhananii mafcuulkii u baahnayd oo labaad likownihi fi lasli khabar in la gooyo ma banaano liannuu khabarkii cumdo waaye hadda inta mafcuul ha noqdo daahirkiisa fadl ha u muuqdo laakiin asalkiisa khabaru ka soo jeeda marka lama goyn kare hadalka markuu ku dhamaada kadib gadaalka keen oo waxaad leedahay dhananii wuxuu ii maleeyey wa dhanantu waxaan u maleeyey zaydan qaa'iman inuu yahay zayd mi taagan iyaahu u ii maleeyey hadhow waxay imaanay marka dhananii iyaahu aniga wuxuu ii maleeyey asiga dhanantu zaydan qaa'iman marka fiiri iyaahudaas waay asalkeeda khabaray ka soo jeedaa ficilka horaana u baahday maadaama saas ay tahay waxaa la leeyahay waa loo qadara haddaan midda dambe ku camal siino maxay noqonaysaa markaas dannanii dannanii wa danantuhu kan dambe waay dhananii wa danantuhumaa aw danantuhu qaaiman dananii qaa'iman sidaasay ku imaanaysaa iyadoo hadda mithaalkan uu sidaas yahay haddii midka hore lagu camal siiyo waxay noqonaysaa dananii wa danantuhu zaydan qaa'iman sidaasay noqonaysaa oo marka labadii lagu dooday mid ka mid ah ayaa mid la siiyey midka kana kanaa la siiyey laakiin mithaalkaas waxaa fahmiga kaga dhowaan badan in la yidhah danantu wa dananiihi zaydan qaa'iman fiiri kan horo waa la ihmaaliyey wa danantuhu kan horaa la sii dheh kan horo danantu wa zaydan qaa'iman dhanantudaasaa oo horeysaa zaydan qaaiman la sii wa dhananiihine damiirkaasaa loo qadaraa lagu sabarsii labadeedii mafcuul waay qaadatay dhananii liannahu yadaasna mafcuul awal waaye hadan dambena mafcuul thaani waa faacilkana huwa waaye marka wixii dhan waa loo qadaray midka labaad haddii midka labaad uu yahay midka la ilgayna waxawaa wuxuu u baahan yahay waa la siinaa dhanantu wadananiihi zaydan qaaiman aad leedahay marka danantuda horaad siisa zaydan qaaiman aad tidhi ka dambo wuxuu u baahan yahay oo dhammaad siisay waa maxay dananii faacil mafcuul awal oo haystay damiirkiyaa loo qadaro dananiihi yaa la yiri marka taasuu musanifku u jeeda markaasu wuxuu ku yiri maxaan dhihi lahaa walaa taji maca awalin qad uhmila bmdmrin لغyri rafci uhila bal xadfahu اlzam in yakun khayra khabr waakhiranhu damiirkii dib u dhig in yakun huwa اkhabr hadduu khabarka soo jeeda asalkeeda loo jeeda asalkeeda ayaa loo jeeda marka taasaa raajixa haddii ficilka horo uu u baahan yahay waxaan marfuuc ahayn asalkiisana khabar uu kasoo jeedin waa la goynaa ficilka dambe haddii la ihmaali wuxuu u baahan yahay oo dhan waa la siinaa ficilka hore haddii mansuub asalkiisa khabarka soo jeeda uu yahay waa la siinaa laakiin dibaa loo dhigaa intaas keli ah waa hadalkao dhan marka qawaaciddaas waxaa la arkaa baa laleeyahay asoo kii hore la ihmaaliyey oo wuxuu u baahan yahayne uusan marfuuc marfuuc waxaan ahayn ou yahay oo loo sheegaa la arka ka qowli shaaciri idaa kunta turdiihi wa yurdiika saaxibun في fakun fi lgaybi axfada lilcahdi nin baa wuxuu iri idaa kunta haddii aad tahay turdiihi saaxibkaa mid raaligelinaya oo wa yurdiika saaxibuna saaxibna uu ku raaligelinaya jihaaran si muuqdo fakun ahaaw axfada lilcahdi ballanka mid ilaaliya fi lgeybi markuu kaa maqan yahay marka fiiri turdiika saaxibkaasaa lagu murmaa turdii saaxibaka mafcuulu bihi ay rabtaa wa yurdiikana saaxibun faacilay u rabtaa midkii labaadaa lagu camal siiy oo wa yurdiika saaxibun a la yiri markaan faacila laga dhigay kan hore muxuu u baahan yahay mafcuul asalkiisan khabar aan kasoo jeeda in la xadfay aheed oo la yihahdo idaa kunta turdii wa yurdiika saaxibun in la yihahdo iyadoo saas ay tahay damiirkii loo sheegay markaasuu yihi wa alqi axaadiida alwushaati faqad lama yuxaawilu waashin hayra hijraani dii wuddin hadal oo iska fiican weeyaan beytkaas dhamaystir waay wa alqi tuur axaadiid alwushaati dadka wax isku dirdira hadalkooda iska tuur faqad lamaa waxaa yar yuxaawilu waashin nin wax isku dira inuu xaawilo hayra hijraani dii wuddin dad mid jacayl u saaxib ah jacaylkaas in lagu kala tago waxaan ahayn inuu raadiyaa yar dad isku dirdira ah, haddaad aragtid wanaag kama shaqeeyaan oo kule dad in lagu kala tagsiiya unbay raadinayaan ayib waxaa lamid ah baa lagu leeyahay asigana waxaa la arkay asoo kii hore lagu camal siiyey oo kii dambo oo in loo qadara ay ahayd lidaruurati shicri looga tegay dhucukaada yucshi nnaadiriina idaa humuu lamaxuu shucaacuhu ou yihi dhucukaada iyadoo la jeeda yucshi waxaa indha tiro annaadiriina kuwa fiiri idaa hum lamaxuu hadday fiiriyaan shucaacuhu iftiinkiisa markaasuu yiri hadda yucshii annaadiriina waa ficli mafcuulu bihi shucaacuhu au facal uu dhigay lamaxuu shucaacahu ay rabtaa iyadane markaasaa waxaa la yidhi kii horaa lagu camal sii kii dambe waxay ahayd in damiirkiisa loo keeno lamaxuuhu la yiraahdo waxa weyaan ama waa daruurat shicri ama waa shaad ayb mas'alo kale musanifka inta ka galo wuxuu ku leeyahay waadhir an yakun damiiru khabra ligayri ma yutaabiqu lmufasira naxwu adunu wayadunaani akhaa zayda wacamran akhaweyni fi rakhaa wa adhir muuji in yakun hadii ou noqdo damiirun damiir khabaran haddii ou noqdo muuji ligayri maa ficil gayrkiisa yutaabiqu lmufasira midka wax tafsiirinayo gayrkiisa marka fiiri haddana mas'alo cusub waay damiirkii khabarkoon hadda ka soo hadalnay yuu musanifka kaaga hadlaya wuxuu ku yiri wa adhir muuji in yakun hadii uu noqdo damiiru damiir khabaran hadii uu noqdo ligayri maa shay geyrkiisa yutaabiqu lmufasira mufasirka mufasirka midka mutaabaqaynaya waxaan ka ahayn sida horta aada mufasir ku fahamtid hadda haddii aan soo niri yuxsinaani wa yusiiu bnaaka yusiiu waxaa lagu camal siiyey ibnaaka ayib damiirkii horena waxaa la siiyey alif oo asiga u dhigmo yuxsinaani aliftan intay u laabanayo marjuca tafsiirka kaas waay marka aliftaas waxay tahay waa mufasar cabdaakana mufasir waay liannahu haddayn ayna cabdaaka joogi lahayn aliftaasi meel u noqota lama aragteen marka cabdaakadaas waa mufasir waalalifu fii yuxsinaanina mufasar waay yacni damiirkii marjiciisa loo jooga marka wuxuu ku leeyahay damiirkii hala qadara aan lahayn damiirkii hala qadara aan u lahayn hadduu khabar u noqdo waxaan waafaqaynin midkii midkii fasira hadduusan waafaqaynin damiirnimada ka bixiya isim daahir ka dhig adhir baa lagu yiri marka hore mithaalka uu sheegay aan kuu sheego kadibna aan aan kugu celiya markaas beytka laqbihiisa mithaalkiisa waxa weeyaan adunnu wa yadunnaani zaydan wa camran akhaweyni sidaasay asalkeedii ahayd fiiri markan adunnu waxay rabtaa zaydan wa camran akhaweyn laba mafcuul inuu qaato adunnu waxaan u malaynaya zaydan wa camran akhaweyn inay yihiin yadunnaaniina waxay rabtaa akhaweyni zaydun wa camrun akhaweyni marka fiiri adunu wayadunaani zaydan wa camran akhaweyni hadda waxaa laga hadlayaa haddii eh, kan horo haddii lagu camal siiyo oo adunu waxaa lagu murmaa zaydan wa camran akhaweyni kan hora la siiye adunu zaydan wa camran akhaweyni wayadunaani ayadana hal mafcuulay haysataa yadunaani waxa weeyaan waa ficil mudaaric marfuuc bithubuuti nuun yadina waxa weye aliftaasna faacil yadi mafcuulu bihi awal waay waxay rabtaa ayada markan mafcuulu thaaniya ka maqan mafcuulu thaanigii haddii la yidhaahdo ha loo qadaro damiir ha loogaga dhigo haddii la yidhaahdo waxay noqonaysaa tacbiirka wxuu noqonaa adunu wayadunaani iyaahu zaydan wa camran akhaweyni ilan midka labaad wuxuu u baahan yahay o dhan in loo qadaraa waajib haatan soo niri marka iyaahudaas haddaad la timaadid iyaahu waa mufrad ya-dan oo yadunnaani ku jirto iyo iyaahu laba mufrado ismutaabaqayna waay ficilkii marka asalkiisii iyaahudaas aan soo qadarayna waa damiir khabar ah marka asalkiisa waxay noqonaysaa wayadunaanii iyaahu ana ana huwa ay asalkiisi ahayd ayib saas markay noqotay yaa liri iyaahudan intay u laabanay markaan damiirkan iyaahu a intay u laabanay akhaweynidii la rabay inay fasirto waa tathniyo iyaahudii loola yimiday ina ficilkan la dharjiyane mfrad waay marka maxay noqotay waxa weeyaan shay kala tagsanay noqotay waxaa ismudaabaqay waaye almufasir oo akhaweynkii ah iyo mufasarkii oo damiirkii oo marjici akhaweynta u laabo lahay waa ismudaabaqay waayeen waxaa layihi marka damiirkii hala tathniyeeyo oo iyaahu meeshii laga lahay iyaahuma ah la yidhaaho wayadunaani iyaahumaa zaydan wa camran akhaweyne haddii la yidhaahdo iyaahumaadii waa sax damiirkii wuxuu mutaabaqay mufasirkii akhaweynka laba tafniy ay noqdeen laakiin iskaaliya waxay ka timid yadunaani yadi oo mafcuulu awalka ah oo asalkiisi mubtada ahayd iyo damiirkii khabar loogaga dhigoy oo mafcuulu thaaniga oo asalkiisi khabar ah tahniya noqday marka ma la dhihi karaa ana iyo ana humaa lama dhihi kara ana huma ma dhici karto marka haddii damiirkii mufrad lagu qadarane mufasirkii mutaabaqay maayo haddii tahniya laga dhigane yadii mafcuulu bihi awal ahayd oo asalkeedani mubtada ka soo jeeday midkan damiirka khabar u noqday asigana mudaabaqay maayo saas markay noqotay yaa waajib waxay noqotay in isim daahir laga dhigo sousan marjicba uga baahanin oo la yidhaahdo naxwu adunnu waxaan u malaynaa wayadunaanii waxay ii malaynayaan akhan walaal zaydan waxaan u malaynaya wacamran akhaweyni firakaa in yihiin marka waxaad ku camal siisay zaydan wacamran akhaweyni adunaad ku camal siisay oo adunu zaydan wacamran akhaweyni wayadunaanii aniga waxay ii malayaan akhan firakaa walaalkood inan oo aan wakhtiga oo barwaaqada joogta aan ahay marka wa adhir muuji oo akhantaas waa isim daahir ka dhig in yakun damiirun damiirkii iyaahu ahay khabaran hadii uu noqdo ligayri maa shay gayrkiisa yadi waay akhantaas waxay khabar u tahay asalkeeda yadunaani yada oo la xiriirtay khabar u tahay yadina ligayri maa yutaabiqu yadina waxayna mutaabaqaynayn almufasira yadaas oo yadunaani yadeeda waa mufrad mufasirkana akhaweyne waa tathniyo dhexdoodii waxaa ku dhacay akhantaasaa ku dhacday marka akhanta haddii damiir loo bedeli lahay waxaa lagu leeyahay wuxuu khabarku u yahay oo ya ah oo mufrad ah waa mutaabaqayna iyahu hadii la yidhaahdo laakiin akhaweyni oo asiga fasiray uusan mutaabaqaynayni tathniya iyo mufraday kala noqonayan kow haddaan iyaahumaa nidhaahdane damiirkii wuxuusan mutaabaqaynayni iyo akhaweyne haba mudaabaqeeye laakiin yadii khabarka uu ahay asalkii uusan mudaabaqaynayni labadaas ishkaaliya markay timid yaa isim daahir loo bedelay aalayihi markaan laba jumlo kala socoto isku dhex yaacsan keli ha laga dhigo adunnu zaydan wa camran akhaweyni wa yadunaani akhan fi raakhaa sidaas hala yihaah buu ku leeyahay marka waxa weyaan waa mas'alo yar oo si oo tafkiir dheer keli ah u baahan marka calaa kuli xaal tanaasuca khulaasadiisa waxa weeyaan waa laba caamiloo hormartay ama isim iyo ficil ha noqdo ama laba ficil ha noqdeeno ama laba isim ha noqdeeno oo hormaray hal macmuul ou dib maray markaas waxa weeyaan labadooda midkii rabto waad camal siin kartaa in lam yaqum maanicun waay laba ficilna shardi maana saddex waa noqon kartaa marka hadda fiiri haddii lagu yidhaahdo adoo qaacidadii inaad fahamti in kale isku dabaq tusabixuuna wa tukabiruuna wa taxmaduuna dubura kuli salaatin halaathan wa halaathiina calaa dow'i alqaacida alatii akhadtahaa dubar ayaa lagu camal siin u fiirso waxaa lagu camal siin midka u dambayso calaa dow'i alqaacida alatii akhadnahaa taxmaduuna ayaa lagu camal siin kow maxaa u daliil ah waxaa uu daliil ah labada horo waxay u baahan yihiin maanta marfuuc miya manse mansuub waay waxay u baahan yihiin mansuub waay liannahu marfuuci waay haysaano tusabbixuuna waawdaas yaa waaw faacil ah amhilat lkhamsa waay markaasaa waxaa lu yihi qaacidadii ku camal siiyo kan hore haddii uu u baahan yahay mansuub ma la siin jiray mase waa la goyn jiray markaasaad le hadduu asalki khabarka soo jeedin waa la gooy jiray tusabixuuna waa laga gooy wa tukabiruuna waa laga gooy wa taxmaduuna dubura kuli salaatin waa lasi in taxmaduuna lasi waxaa kugu daliilaya hadii tusabixuuna la sii lahay waxaa la dhihi lahay wa tukabiruunahaa wa taxmaduuna wa taxmaduunahu dheh tusabixuuna wa tukabiruunahu wa taxmaduunahu ala dhihi lahay liannahu kan hore haddii lagu camal siiyo kan dambe wuxuu u baahan yahay damiirka uu u baahan yahay oo dhan in loo waajib ahaan lahayd ayib taas waa fahamtay haa muqra'u kitaabiya isku dabq haddane haa muqra'u kitaabiya yaa lagu camal siiyey haa mumaalasi oo kitaabiya mafcuul ma haa u tahay mase iqra'u bay u waxaan leenahay iqra'uu baa la baan leenahay haa umune waa laga tuuray leesh lianna haa umu maxay u baahan tahay mafcuul miya mase faacil mase faacil ay u baahan tahay waxay u baahan tahay mafcuul haa umu waa isim ficil maca faacilkeedii wadato dayib haddii kan hore uu u baahan yahay waxaan marfuuc ahayn waa la goy jiri haa umu mafcuulkeedii waa la gooy iqra'uu yaa kitaabiya mafcuul looga dhigay haddii kan hore lagu camal sii oo ahaa umuu lakaalee kitaabiya aan lahayd iqra'uu maxay u baahnaan lahayd mafcuul mid labaad waa mafcuulka haduu ficilka dambe hadduu wax u baahan yahay in loo qadaraa waajibeed oo waxaa la dhihi lahay haa umuqra'uu kitaabiya ala dhihi lahay oo marka liannahu ficilka haddii midka la ihmaaliye midka dambe uu yahay midka lagu dooday damiirkiisaa loo qadara sawaan kaana faacilan oo mafcuulana baa niri sidaas oo kale waxaad u qaadataa aatuunii ufriq calayhi qira aatuunii meeqa weeyaan waa ficil iyo faacil iyo mafcuulu bihi awal waa intaasay isla haysataa markaasaa waxay rabtaa qidran mafcuulu thaani inay u qaadato ufriq calayhine waa ficil iyo faacilkiisa ufriq ana a u qadaran qidranna mafcuulay u rabtaa iyada markaasaa waxaa la yidhi maanta yaa lagu camal siiyey waxaa lagu camal siiyey ufriq liannahu waxa uu daliilaya haddii tan hore la sii lahay ufriq mid lanba waaye ficil dambou noqday damiira loo qadari lahay lama ihmaali lahan oo waxaa la dhihi lahay aatuunii ufriqhu calayh qidran maadaama midka dambe wuxuu u baahnay damiir oo u dhigma aan la siinin yaa waxaan ka ogaana ufriq in la camal siiyey aatuunina mafcuul thaani in laga gooye aatuunii mafcuul thaaniya laga gooye marka sidaa daraaddeeda waxaad ku fahmaysaa in qowlkii oo reer basra uu raajix yahay taasaad ka fahmay oo maxay yidhaahdeen waxa ou leysan in la siiyo midka dambo fiiri wthaani awlى cinda ahli اlbasra aayaadkii qur-aanka hadda aan akhrinay aatunii ufriq ufriq oo danbaa la siiyey haaum iqra'uu kitaabiya iqra oo danbaa la siiyey tusabixuuna wa tukabiruuna wa taxmaduuna taxmaduuna danbaa la siiyey marka sidaasay reer basra ay ku raajixsan yihiin in macnaha eh, uu yahay eh, midka dambe in la siiyo kan horena waa banaan yahay ashcaar badanaa ku soo aroortay mida labaad waxaan iri tanaasuc xuruuf ma galo oo ina io ana haddii wada xiriirsato oo laba xaruuf nawaasib ah ama ina io laa a ah meel kulmay ah hal caamil dooda maal waa is ilqaynayaan ficil jaamid ah laba ficiloo jaamida ah, sidii casaa iyo iyo laysa iyo nicmo iyo bisa iyo ayaga tanaasuc kama dhex dhaco inkastoo ay dad yihaahdeen ficla tacajub waa laga arkaa sidaasoo kale waxaa haboon inaad ogaatid ficilka haddii sidiisa uu mukarar u noqdo oon waxba loo qadarin ficil oo iska ta'kiid a ah waay waxa weeyaan ficil waa laisku ta'kiida lafdiga oo oo maxaan ku irahdaa ficilka haddii lasoo celiyo ataaka ataaka laaxiquuna xbis xbisi haddii la yidhaahdo ma aha baabu tanaasuc ma aha heyhaata heyhaata alcaqiiqu waman bihi asiga ma aha fiiri ataaka ataaka haddii la dhihi lahay tanaasuc waaye mid kasta wuxuu haystaa ataaka ataaka mid kasta wuxuu haystaa ficil iyo mafcuulow haystaa ataaki ataaki ataaki iyo ataaka labada waa la akhri mid kasta wuxuu haystaa waa ficil oo mafcuulkiisa wata mid kasta faacil uu u baahan yahay haddii midka hore lagu camal siiyo waxaa waajib noqon lahay in la yidhaahdo ataaka atowka laaxiquuna in la yidhahha waajib noqon lahayd oo ficilka dambe haddii la ihmaalayo isimka lagu dooday wax dhigma damiira la siina allaaxiquuna jamcu mudakar saalima lagu dooday marka waaw jamcu mudakar saalima loo qari lahay oo ataaka atowka la dhihi lahay haddii kan dambe lagu camal siiyo ataaka laaxiquuna la yidhaahdo ayadaa iska leh kan hore wuxuu u baahanya maanta faacil marfuuca waa faacil marfuuc aduu u baahan yahan in loo qadaraa waajibe waxaa la dhihi lahay atowka ataaka laaxiquuna labadiiba maadaama uusan dhihin oo ataaka ataaka yidhi waa ficil muakid lilficli saabiqi sidaas oo kale sidii hayhaata hayhaata ay u tahay ayib taas waxa weeyaan eh, maxaan ku iraahdaa markii aad eh, tanaasuca aada fahamtid ibn hishaam alansaari markuu miithaalinay masaladan dambo aslan wuxuu ku yiri midan musanifka ibni maalig ou hadda ka dhigay adunu wayadunaani akhan zayda wacamran akhaweyni fi rakhaa markuu taswiiriyey kadib wuxuu ri aslan masaladan tanaasuc ma la gelin karabo liannahu tanaasuc waxaa la yidhaahdaa kasta inuu ku camalfali karo isimkaas dambeeyo haddii sidaas ay dhacdo oo labadoodii ay isku camalfali waayaan waxa weeyaan maba tanaasuc maba gelaysaba marka ibnu hishaam wuxuu arkaa maadaama ay mas'aladiiba ay saas iskuu soo xirtay oo isimkii damiir ousan noqon karin mutaabiq lilmufasir uusan noqon karin haddii asiga la mulaaxadeeyana kii khabarku yahay uu khilaafsanaya masalada waxay noqonaysaa gayra tanaasuc kulu maa fi lamri waa masaa'il ajnabiya kalaa laysku cadfay oo marka yadunaani akhan ay ii maleeyeen wa danantu zaydan wa camran akhaweyni aan u maleeyey sidaas laba jumlooba kala baxsan weeyaan dhibkan dhana meesha waaba mar haddii tanaasuc ma ahba la yiraahdo in marka aad laba ficil isku cadaftid oo laba damiir kala godanayo kala duwan laa daaciya marka aslan masalada saasay noqonaysaa marka asiga wuxuu ku miithaaliyey mithaalka oo ibnu hishaam way ka sahlan tahay midka musanifka lannahu shicirka wax sahlan ma aha wuxuu leeyay masalada waxay ahayd adunu wa azaydayni akhaweyni wayadunaani azaydayni akhawayni marka wuxuu leeyahy adunu wayadunaani haddii la yidhaahdo adunu waxay rabtaa azaydayni akhaweyni laba mafcuul inay u qaadato adunuda horo wayadunaanina azaydaynidaas oo mansuubka azaydaani inay ka dhigto faacil ay macnaha ka dhigato wayadununii azaydaani akhaweyni inay ka dhigato oo azaydaanidaas oo horo ayaa mutanaasac fiihi uu ka dhigay midna ay u rabto ficilka midkiiska mid ahna mansuub mafcuulu bihi awal ay u rabto midna ay u rabto faacil inay ka dhigato marka haddii azaydaani damiirka mid a yadunaani loo qadaro oo iyaahumaa laga dhigo yadii yadunaani ku jirtay yaa waxay noqonaysaa mufrad khabarkeediina wuxuu noqona iyaahuma oo maxaan ku iraahdaa e, tathniya ah isma keeni karaan haddii iyaahu la qadarane akhaweyni oo mufasir ah ay iskhilaafayaan wbitaali masalada tanaasuc waaba ka baxday saasuu ibnu hishaam uu ku taxriirinaya wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamedi waalihi wsaxbi